noloshii adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawhaa barbardhac iyo badin baafin kale lawhaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada kulan waxaan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur reediyo kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel joogtaan waa axad taariikhdu waxay ku beegan tahay afariyo tobanka bisha koowaad ee sanadka labada kun barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal waxaynu ku eegi doonaa qodobo ay ka mid yihiin horyaalka bermaliga kulamo xiise badan ayaa jira kooxda kubadda cagta ma united iyo caawa garoonkooda oo trafood waxay ku soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta spolis sidoo kale waxaynu eegi doonaa kulanka weyn ee el clasico real madrid iyo weliba koox cagta barcelona iyo caawa tobanka habeennimo wada ciyaari doonaa kulankaas warkaabka baalsha waxay doonaysaa koobka inay ku guulaystaan halka real madrid iyaguna ay doonayaan inay koobkan ay gacanta ku dhigaan sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa kulamada kale jira sida kulanka ee koobka qaramada qaaradda afrika nigeria iyo weliba xolka wadanka equatorial geniya wada ciyaari doonaa shanta galabnimo halka xulka wadanka masar iyaguna ay la ciyaari doonaan caawa sideedda ah. xulka wadanka mosambik gaana weliba xulka koba faadena way wada ciyaari doonaan sidoo kaleeto saaxibada waxaynu eegi doonaa kulmadii la ciyaaray kooxda kubadda cagta mancity ayaa xalay guul muhiima ah waxay ka gaartay kooxda kubadda cagta newcastle united saddex gool iyo laba gool sidoo kaleetona wadada guulaha ay kusoo laabteen kooxda kubadda cagta chelsea waxayna garaaceen kooxda kubadda cagta fulham sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa saaxiibada horyaalka wadanka talyaaniga inter milan shan gool iyo hel ayay ku garaacday xulka ama kooxda kubadda cagta monza qodobadaas iyo qodobo kaleeto aynu eegi doonaa suuqa kaliibsiga koobka qaramada qaaradda afrika aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni ciyaaraha duhreediyo kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal haddii aynu ka bilaabnana barnaamijkeeni ciyaaraha doorada radio kulmiye magaalada muqdisho tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir waxaa weyaan waxaa ka dhiman laba maalin oo maanta oo axada isniin talaada ayaa la ciyaari doonaa laakiin waxaa baraha bulshada qabsaday xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo gebi ahaanba eh, shaac ka qaaday in ka baxeen tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir tani waxay ka dhigan tahay in eh, hadda xulka maamulka ee koonfurgalbeed soomaaliya hadii ay ka baxaan oo gebiyahaanba hadda waxaa leeyahay dhowaan waxay gaari doonaan magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya haddoomidan waxay ka dhigan tahay in xulka jubbaland galmudug sidoo kaleetana xulka maamulka ee gobolka banaadir iyo xulka hirshabeelle ay yihiin afarta kooxood ee sumafinaalka isu wajihi karaya hadaba saddexda dhibcood si toos ayaa loo siin doonay leeyahay xulka maamulka hirshabeelle maadaama gebi ahaanba ay ka tageen ama xulka koonfur galbeed soomaaliya ay shaaca ka qaaday inaysan diyaar u ahayn inay ka qaybgalaan tartankan wax walba ayaa la sameeyey sidii lagu xalin lahaa ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba hogaamiyaasha macalinkooda marka laakiin ugu dambeyti waxaa leeyahay go waxa uu hadda noqday inay gaaraan magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ciyaartooyda maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaana ka baxay magaalada muqdisho kadibna markay diideen inay ka qayb galaan tartan kubada cagta maamul goboleedyada gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ka socda ciyaartooydan ayaa ka carooday kadib markii e, dhagaxaan lagu tuuray gaari ay la socdeen markii ay soo dhamaatay ciyaartii laga badiyay xulka maamulka galmudug marka arintan ayaa baraha bulshada muddooyinkii ugu dambeysay qabsatay marka waynu arki doonaa e, guddiga ciyaaraha ee tartanka maamul goboleedyada gobolka banaadir war dhawaan ay soo saari doonaan e, inta badan waxa weeyaan dunida Eh, way ka dhacdaa arintan oo kale laakiin markii kooxda ay diido inay tartanka ka qayb gasho saddexda dhibcood baa laga qaadaa oo kooxda kale ay la ciyaari lahayd ayaa la siiyaa tan ka dhigan in hirshabeelle saddex dhibcood iyo saddex gool kale la siin doono maadaama ay diideen inay tartanka ay ka qayb galaan xulka maamulka koonfur galbeed soomaaliya tani hadda waxay ka dhigan haddii saddex dhibcood marka la siiyo hirshabeelle in gruubka ay hogaamin doonaan todoba dhibcood iyo saddex gool oo nadiif ah. marka Eh, waynu arki doonaa waxyaabaha arrintaa kusoo kordha laakiin koonfur galbeed soomaaliya arrintan way diideen eh, dhanka kaleetan haddii nu eegnana ciyaaraha eh, dunida kulanka weyn el classico ayaa aad loo hadalhayaa kooxda kubadda cagta barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta marengeyska ayaa wada ciyaari doona kulankan waa kulanka ugu weyn dunida ma jiro kulan ka xiiso badan kulan ka xamaasad fiican ama kulan ka tayo fiican ma jiro el classico marka barsha iyo real madrid waa labada kooxda dunida ugu koob qaadista badan barcelona laakiin tan iyo labada kun shan iyo tobankii ilaa hadda waxa weyaan waxaa leeyahay barcelona way ka jaban tahay oo waxaa leeyahay sanadadii ugu dambeysaba yurub ma aysan ku wanaagsaneen inkastoo horyaalka liigawanka ama horyaalka wadanka sbain ee laliigaha ay ku guuleysteen sanadkii ugu dambeysay laakiin hadda waxay ka dhigan tahay in xulka aan idhaahda kooxda kubadda cagta ee barcelona ay dooneyso caawa markalina ka qaado koox kubadda cagta marangeeska koobka subarkaabka haddaba kooxda kubadda cagta madrid waxaa ka dhaawacan oo kulankaanan ciyaari doonin ninka lagu magacaabo david alaba sidoo kaleet ninka lagu magacaabo tubadkatawa faskes iyo waliba ninka lagu magacaabo melataw eh, ugu yaraan afar ciyaaryahan ayaa ka maqnaan doona laakiin barcelona ciyaaryahaano badan ayaa ka dhaawacan sida ninka lagu magacaabo marco asonso ah, alonso ninka la yihahdo eh, goolhayahooda ter stergan joaw cancelow sidoo kale kaleetana rafinha iyo gafi ayaa ka dhaawacan baasha waxay ku ciyaari karayaan shaxdan goolhayahoodii labaad ninka loo magacaabo inaki bena halka baldi iyo weliba joles kunde aruqo waa diyaar iyo fenicia jiaro ay sowajahayaan krester waa ninka lagu magacaabo christenson halka bedri iyo dijon iyo kundogan ayay diyaar yihiin caawa marka qadkooda dhexe wuu fiican yahay barcelona bedri waa ciyaaryahan inaba aan caadi ahayn dijona sidoo kale gondogaana sidoo kale marka halka weerarka feran torres weliba ninka lagu magacaabo roberto lwandiski lamina yamal kulankaa lagu soo bilaabi doono e halka real madrid-na golhayahooda caawa keeba lagu soo bilaabi doono inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in e lagu soo bilaabi doono ninka lagu magacaabo andre lonin mendi iyo weliba dani kafalhal sidoo kale nacho iyo weliba halka jomeni falfardi iyo weliba ninka lagu magacaabo tony curs lagusoo bilaabo lagu soo bilaabi doono qad ka dhexe jude billingham iyo finicia gia weliba rodrigo waa saddexda ciyaaryahaan dhanka weerarka lagu soo bilaabi doono haddaba jude billingham ayaa ah ciyaaryahaan inabaanan caadi ahayn wuxuu ka mid yahay ciyaaryahaanada xil ciyaareedkan wacdarinaya marka jude billingham kunkii ugu dambeeyeyna barcelona uu ka dhaliyey wuxuu doonayaa mar kale inuu dabcan uu ka dhaliyo marka jude billingham caawa taariikh ayuu sameyn doonaa haddii uu caawa barcelona uu ka dhaliyo waxay ka dhigan tahay in jude billingham uu rikoor fiican sameyn doono marka inta badan way adag tahay in ciyaaryahaan ka tirsan barcelona uu mar walba gool ka dhaliyo halka ciyaaryahaan barcelona ka tirsan varengesk inta badan waxaa weyaan linal misi ayaa kulankan ah ninka ugu goolasha badan taariikhda waxaynu ognahay kulankii ugu dambeeyeyna jude billingham in uu dabcan uu dhaliyey labada goolba marka octobar juudi bellingham ayaa dhaliyay goolkiisii ugu horreeyay taariikhda elclassico daqiiqo isla juudi bellingham ayaa dhaliyay goolkiisi labaad sagaashan daqiiqo lagu daray laba daqiiqo marka juudi waynu arki doonaa haddii caawa goolal kale ku darsan doono marka ciyaaryahaankan waxaa loo arkay haddii caawa shabaqa gaaro inuu ka mid noqon doono ciyaaryahaanada ugu goolasho badan ee kulanka elclassico inkastoo wiilkan ama ciyaaryahankan uu yaryahay laakiin haddii toban sano sii joogo waxaa leey juudi billingham xataa waxaaba laga cabsi qabaa in rikoorka miisi uu jaban karayo marka waynu arki doonaa laakiin eh, juudi billingham xil ciyaareedkan eh, waa ciyaaryaanka ugu goolasha badan kooxda kubadda cagta madrid toddobiyi gool ayuu dhaliyay shan goolna waa uu marka juudi waynu arki doonaa rodrigo waa ciyaaryahan kaleeto isagana aad aad u badan isaguna waa ciyaaryahan kaleeto oo xil ciyaareedkan koo gool ayuu dhaliyey lix goolna waa uu marka isagu xataa inaba caadi maaha waa labaad ee u goolasha badan real madrid halka laakiin xil ciyaareedkan ay ka jabantahay ninka lagu magacaabo fenicia jia venicias jr xil ciyaareedkii hore saddex gool ayuu dhaliyey sagaaliyo toban goolna wuu marka laakiin xil ciyaareedkan shan kulan uu ciyaaray wuxuu kulug leeyahay ugu yaraan sagaal gool lix gool oo caawina iyo saddex gool oo eh, caawina iyo lix gool oo dhalin marka venicias xil ciyaareedkan dhaawac ayaa galay laakiin waa inaba aan caadi ahayn waynu arki doona haddii caawana uu shabaqa u gaari doono ça va aller. On te met la grâce à gogo. Tous ensemble, on fait le show. hagaag dhegeystayaal saaxiibada ayaynu siin doonaa oo barnaamijka qaadan doonaa caawa kulanka sports udhexeeya iyo kulanka classico real madrid iyo barcelona cida badin doonta saaxiibada leelanka radio kulmiya soo wici karayaan konton sideed todoba todoba ay soo wici karayaan barnaamij ay kaga qayb qaadan karayaan marka oo kooxda kubadda cagta real madrid koobkam ku guuleysan doonta mise barsh ku guuleysan doonta mise waxaynu arki doonaa haddii kooxda kubadda cagta spors ay garaaci doonto ma united ma united ay garaaci doonto spors saaxiibada barnaamijka qaadanayna aad iyo aad ugu mahad celinaynaa haddii aynu eegnana dhanka kaleetana kulanka arsen aaniraahda kulanka spors weliba udhexeeya kooxda kubadda cagta manchester united waa kulan muhiima ah. hadaba kooxda kubadda cagta man united ayaa dooneysa in ay dabcan wadada guulaha ay kusoo laabato maadaama kulankii ugu dambeeyey guuldaro markaasi ay qaateen waxay doonayaan ee horyaalka bermaliga inay kulanka markaasi dabcan guul ay gaaraan haddaba markaynu eegno tababaraha kooxda kubada cagta ee man united ninka lagu magacaabay rigtan haag ayaa waxaa washaac ka qaaday in ciyaaryahaano muhiim ay usoo laabteen sida ciyaaryahanka lagu magacaabo casamirow sidoo kaleetana ciyaaryahaanka kale ee lagu magacaabo locashow iyo weliba ciyaaryahaano kale ay usoo laabteen sida ciyaaryahanka lagu magacaabo alexander mercedes haddaba caawa eh, waxay ciyaari doonaan ama waxay wada ciyaari doonaan sporis eh, hal saac iyo bar ama eh, todobada fiidnimo caawa iyo soddon daqiiqo haddaba andre unana ayaa dabcan u ciyaari doonaa kooxdii sama united ma uusan bixin oo koobka qaramada qaaradda africa ma uusan aadin marka wuxuu doonayaa kulanka inuu guul gaaro kadibna u baxo haddaba shaxday ku ciyaari karayaan kooxda cagta ma united waa shaxdan golhay andre unana sidoo kale diego daylo dwel ninka loo magacaabo john evans ayaa wada ciyaari doona rafael faren iwan bisaka sidoo kaleet ninka loo magacaabo cobaminow iyo scott mactomony rash iyo weliba bruno fernandes iyo weliba garnajo halka hajelan uu yahay ciyaaryaha markaasi dabcan weerarka uu diyaar u yahay haddaba bruno fernandes waa ciyaaryahanka ugu khatarta badan koox kubadda cagta ma united waa ciyaaryahan inabaanan caadi ahayn marka xil ciyaareedkan lix gool ayuu dhaliyey shan goolna waa caawiyey inkastoo xil ciyaareedka naga jabanta laakiin mar waliba ciyaaryahaan inaba aan caadi ahayn halka garnaajo isaguna uu yahay ciyaaryahaan kale oo kulmadii ugu dambeysay wuu cadilinayay garnaajo shan gool ayuu dhaliyay xil ciyaareedkan toddoby kulan u ciyaaray kooxda kubadda cagtama united laba goolna waa uu caawiyay marka raash laakiin xil ciyaareedkan isagu ka jaban tahay rashford xil ciyaareedkan shan kulan shan gool oo caawina iyo saddex gool oo dhalin ayuu haystaa xil ciyaareedkii horena soddon gool oo dhaliyey konton lix kulan oo ciyaaray marka xil ciyaareedkan iyo xil ciyaareedkii hore kii hore ayuu wanaagsanaa halka ninka lagu magacaabo rasmus hushalan isagana uu yahay ciiriyaan inabaanan caadi ahayn laakiin xil ciyaareedkan kaliya halgol ayuu haystaa dhammaan tartamadooda afar labaatan kulan uu ciyaaray koox kubadda cagta united lix gool ayuu dhaliyey halka laakiin sports ay tahay koox aad u khatar badan oo markaynu eegno kooxa kubadda cagta sports shantii kun lagu dambeysay kaliya hal kulan ayaa la garaacay afar kulan ayay badiyeen soddon iyo ay leeyihiin ee eh, waxay doonayaan inay booska ay kala baxaan kooxda kubadda cagta arsenal marka ee eh, arsenal xaaladooda ma fiicno haddii caawa ay dabcan guuldaro aan iraade haddii ay spors ay guuleysato arsenal kaalinta shanada ayaa loosoo tuuri doonaa hadaba kooxda kubadda cagta spors kulankii ugu dambeysay way garaacday kooxda kubadda cagta ee eh, man united waxay yahay sagaaliyo tobankii agoosto labakun saddex iy labaatanka bebe ee goolkooad bilaabay kadibna ongole iska dhaliyeen kooxda kubadda cagta ma united boste goglu kulankiisii ugu horreeyay united waa ka badiyay wuxuu caawana inuu markaa dabcan uu garaaco markaynu eegno kooxda kubadda cagta ma united garoonkooda ayay dabcan ku booqan doonaan kooxda kubadda cagta yani kulankii ugu dambeysay spors ee garoonka united ku booqdaan waxay ahay sagaaliyo tobankii octoobar sanadkii labada kun markaasina fred wilbro fernandes ayaa goolashaasi kala dhaliyay kulankii ugu dambeysay marka waa la garaacay oma united ayaa dabcan garaacday kooxda kubadda cagta sporis marka tanhaag ayaana kulankiisii ugu horey sporis uu dabcan ula kulmay ahayd markaasna laba gool iyo waxba ay ku garaacay waa xil ciyaareedkii hore labada kun laba labaatanka markaynu eegno koox kubada cagta eh, sports xidigo muhiim ayaa ka dhaawacan sida ciyaaryaanka loo magacaabo evan bersig son uu ka maqan yahay kama dhaawacna laakiin koobkaas kaab ayuu jiraa bendevi ayaa ka dhaawacan madison waa ciyaaryahan caadiyan macaawaba ma ciyaari doono laselso uma ciyaari doono ninka lagu magacaabo benzuma ee dhanka africa ayuu jiraa marka ah, romero uu maqan yahay solomon uu maqan yahay bebesar uu maqan yahay marka waa inay ka faa-iideystaan kooxa kubadda united janiska fiican ay haystaan marka eh, ma united waxay ku ciyaari karayaan shaxdan goolhayahogo loris ninka lagu magacaabo odugay vandevan sidoo kaleet ninka lagu magacaabo cristo romero bedroboro bentacod iyo weliba hoboch marka colviski timo wana iyo weliba johnson iyo weliba richardson ay ku ciyaari karayaan waa shaxda macquulka sports ay ku ciyaari kareen caawa ah, saaxibada dhegeystayaasha aynu siin doonaa oo barnaamijka noqonaya marka dhegeystayaal ugu horeyan so qabanaya so dhow dhegeysta aad iyo aad iyo aad muxdiin bal codkaaga sar u qaad soo dhow saaxib cimraan waa saaxiib xasoo jawaa aad iyo aad soo dhow aadaa umahadsan tahay ka hadalno kulmanku waayo maanta dhici doono alkalaasika ugu wareyso saamiikan waxaa waaye labadanaad adduunku ugu koobka badan ugu taariikhda badan waaye marka waxaan aaminsanaha wanaadinkan madrid in caawal la digi doono sababta ah kudhan waxaa waaye barcelona kulan ku dambeeyey semifinaalihii hadda xasuusano waa kubadreermadiidana sidoo kale shan gool waxba saddex kubadisay marka waxaan qabaabo labada naadi khadkooda dhexe ciyaartoydooda sidii badanaa haddii dhanka golaayaasha loo qorsha mooyaane inta kale waxaa waaye waa iska dhamayska dignaamisanaay marka waxaa qabaa caawa ciyaar aad wanaagsanaa kurtin doona waxaan qabaa naadigaan taageer barcelona inay kugu gaari doonto laba gool iyo hal hadda markaan kasoo gudubo waan aaday naadiga manchester islam islamna waxaa waaye xaaladii ku jirtaa qabareenaa xasuusadna xaaladeeda marka waxaan qabaa in meeladaas xisab sagaal dhibcood manchesterna ay leedahay soddon iyo kow dhibcood ma kaxdhigi karaa guuldarra meesha kasii doontaa manchesterna sababteeda ku tilaamaan aad iyo aad awood leh marka iyada loo fiir sababtoo manchester waxa waaye kulamo haweenka badanays muqdishoa laakiin ma doono kulanka waxaa waaye waxdare dhigi doontaa marka waxaan qabaa in saddex gooni hal lagu garaaci doono waa yahay saaxib waa kaga mahad celinayaa sida quruxda badan barnaamijka kaga qaatay saaxibada kaleeto aynu eegi doonaa barnaamijka ka qayb noqonaya ah. soo dhowriyasde waa dhawaal iyo farsamada asxaabta door wanaagsan aad iyo door wanaagsan soo dhaw walaal waayahay barnaamijka ola soctaa soo dhawow kulanka el classico iyo caawa ciyaari doona aada iyo aad mida kale man united oo kakormarna cawada injir kale u sii dari jira sii dari doonaa rajeyna aad iyo aad marka kooxda kale barcelona caawa dheelas madridna labadooda ma taageera laakiin barcelona ah argeena inay laba iyo hal ku badi doonto inkastoo qaadciyaarad fiican ayna ku jirin real madrid in koobka laga qaadi doona regena tottenhamna labihii eber inay ku badi doontaa regena ac milan waxaa regena ayadana ah, inay rooma garaaci doonto mar kale duhur wanaagsan walaalkeed waayahay waa kaga mahad celinaya walaashay sida qurux badan barnaamijka kaga qeyb saaxiibada kale aynu eegi doono barnaamijka ka qayb noqonaya ee soo dhawo dhegeyste walaalkay adig iyo dhammaan saaxiibada waxaa idin leeyahay guur wanaagsan yaxya xuseen oo haygarisbarajo aada iyo aad saaxib waxa barnaamijka la socdaa waa la socdaa soo dhawo saaxib wado waxay kulama xiisa badan xalayna dhaxay xaawana kuwa jira dakar kadib kulanka barcelona iyo real madrid ani kulankaas kulan adag waa horta salaadka waaye laakiin ani ahaan barcelona u rajeenayo saddex iyo laba kubadi aad iyo aad weli waxaa le mataqaanaa kulanka qaybta hore eber eber ku dhamaanaa hore saddex laba waxaa ku qaadayso afar iyo laba dhe barcelona eh, aad iyo aad aad kulanka manchester united hadaan u imaado manchester united xawado waxaa rajeynaha inay badiso sababto ani marna ma rabo in tottenham iisoo dhawaaso liverpool ahay marka united waxaa leeyahay xawado waa idiin fududa tottenham yaartay hominson aan ugu oo inta badan tottenham kooxaha dhibo marka manchester united fursad weyn ay sadexadood hadday ka faa'iideysan karto mar waxaa leeyahay manchester united saddex iyo hal ku badinaysa salaama dhamaantii waxaan ilaha doonaanay waayahay waayahay waayahay waayahay saaxiib sar waa kaga mahad celinaya saaxiibada kale aynu eegeyna oo barnaamijka baa ka qayb noqonaya soo dhawrigeyse aad iyo aad war wanaagsan walaal soo dhawow waa mahadsantaha darshi weyne ee booqaal ee barxmaan joogta degmada hodan barnaamijka hadda usulkulo hooshii manchester city waxaa haddaistambalyaaleeyahay haddaa ka hadla ciyaartooyda safar galbeed aada wuxuu hoosha ku dhacay anuu taageero galmudde waa ka raali gelinina ah, hoosha ku dhaca waxaana leeyahay ilaahay ha boola dhawa ciyaartooyoodan ciyaartooyda waxaa jecleen inay kasii qaadxaanaan kulankan waxaa waaye naxnayanaayo socday wigadhiga bixeen markaa kooxaha dhibaatadoodana inay ka waabto wanaagsiina wax iska dhaafaan insha allah real madrid iyo barcelona ayaa ee classico kuna ugu xiisaha badan dunida waxaan jeclahay kooxdii real madrid inay ku kabaso laba gool iyo gool haddii kalena kalinsi laba gool iyo barcelona waxba uma leeyahay real madrid gool kuna beckham mar labaad ehm, oo ehm, ka dhextaarsiinaa kale united guula usiinaa mareyda daxam inay baliso kafinta kuna soo laabtaa leeyahay ciyaartooda qurux badan inuu soo bandhigo markaas kulmana waayahay waa kaga mahadcelinaya walaashay sida quruxa badan barnaamijka kaga qaatay saaxiibada kale aynu eegeynaa oo barnaamijka ka qeyb noqonaya aad iyo soo dhow waa dhowr cabdirashiid adigii dhegeystayaasha waxaan idin leeyahay duhur wanaagsan aad iyaad saaxib soo dhawow magaca deegaanka miyo waa dhawahaaday markaan ka hadla dhanka iyo sportiska caawa real iyo barsa waa ishaasinayo aad iyo aad aad iyo aad waa el classico kaas el classico waa horta kulanka ugu weyn caalamka waaye kadib ronaldi mis inkasaya laakiin kulankaas horta kulan aad u weyn waa haddana final waayo aad iyo aad marka kulankaas waxaa isleeyahay ni hadii la kala badinaayano kooxa ah un goolal badan oo fardhiga ku badi doonto waxaana filayaa inay real madrid goolal afar iyo hal ay ku badi doonto aada iyo marka dhanka kale eh, ma united iyo tutam orta tutam markii loo fiiriyo waa ka jijabanta oo koox xidigada dhan eh, waa ugu u ee eh, koobabka laga qabahaya aasiya iyo afrika kala aadeen si fiican aad iyo aad marka eh, xidigo muhiim ayaa ka dhaawacan kooxda kubadda cagta sports marka sony madison ayaa kamid ah bebesar iyo aad iyo aad a marka son waaba ka maqan yahay aad iyo aad marka waa ka inkasta united wax weyn oo hadda ay biriyaan xoog awood la eena eelin waxaa usiraa in eh, laba laba iyo hal inay iskaga badi doonto usira ma united si marka eh, waxuu ahay ma ma city waxaa la badisoo dufrun usoo laabsana iyagana xooga dhanka iyo mxuahayo eh, sii wadaan hoolaha iyo guuldhalinta iyo xar barbaraa u jiraayo laakiin waa waa baxsadeen cidda waa ka aad marka mxuahay eh, khilaaskana caawa afar iyo hal oo ku dhamaa waa gore beriya barnaamijka soo qaybgeli doonaa door wanaagsan loo dhegey waayaha waayaha insha allah saax baa kaga mahad celinaya sida qurux badan barnaamijka kaga qayb qaadatay waa kulan weyn marka sporis iyo man unitedna sidoo kale waxuu la ognahay xalay kambag cajiiba ah inay sameysay koxda kubadda cagta eh, mancity oo xilli dambe markaa goolka barbaraha kadibna gool guusha ay keeneen marka chelsea wadada guulaha ayay kusoo laabatay iyadoona marushi bujontin wuxuu shaac ka qaaday inuu aadidi uu ku faraxsan yahay guushii weyneed uu ka gaaray kooxa kubadda cagta fulham inkastoo fulham ay u qalantay hal dhibco inax ka qaadato garoonka stafford bridge wax badan ayaa sameysay markaynu eegnana kulanka waynu arki doonaa koobka qaramada qaarada africana waa u bilowday xulka martigeliyaasha way badiyeen marka sanadkan waynu arki doonaa cidi ku guuleysan doonta saxibada kale aynu eegi doonaa barnaamijka ka qeyb noqonaya soo dhawo dhegeyste horta maqaayada xuskuta arbaahinta caalamiga eh, kulmihi dhamaantii maali wanaagsan sacdii camir waa salaama ah, maxudiin griig waay cabdirshid waqtigaa joogaa waqtigu kugu hayo marka la fiiriyo madrid united iyo runtii waxaa ciyaari doonaa tutam waxaa la soconaa kulankii runtii ugu dambeysay aragga in tutam runtii guul ay gaar tutam waxay doonaysaa hore i gadaal inay umarto madrid united xitaa madrid waxaa leeyahay cabdirshidow qaab ciyaareedka ciyaareedka ma wanaagsana sababtoo ah, eh gurigooda waxay ku ciyaareen shan iyo toban kulan tartamada guddiyada badan toban waa lagu dili marka waxaa moodaa sifiican runtii way bari kartaa inkastoo dalilay majiista xidiga aada u muhiima ah, runtii ka dhacuna usoo laabtay haddana waxaan leeyahay eh, maadaama sifiican eh, runtii eh, qabceerada wanaagsan ku jirto waxaan leeyahay sifiican guul way gaari kartaa sababta waxaa la soconaa tamo winera runtii usoo laabtay oo brim league runtii sifiican u yaqaano markala fiirsan waxaa isleeyahay kulankan laba gool iyo gool in runtii sifiican bay ku bari kartaa rajaha markii aan tago spain kulanka xamaasada weyn ee kalaasikadan waxaa be runtii kulankan eh, kulan aada u muhiim waayo labada koox runtii final ciyaari doonaan markala fiirsana waxaa is leeyahay eh, real madrid runtii qolka eh, aklisa waxaa leeyahay labaatan kulanle ugu dambeeyay cabdishidow macnaha lagama badnin marka waxaa moodaa xitaa finaalada inta badan marka la ciyaaro waxaa ku wanaagsan real madrid inkastoo hadde markii ugu dambeeyey runtii qaada barcelona haddana waxaa isleeyahay waqtiga ku hayaadiyaan kuu soo koobo real madrid rajeeha saddex gool gool inay ku qaada cabdishidow marka waayahay saaxiib oo kaga mahad celinaya sida quruxda badan barnaamijka kaga qayb qaata weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ah ciyaaraha duurareediyo kulmiye magaalada muqdisho waaga dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho eh, haddiinu eegno dhegeystayaal eh, waxaa la ciyaaray eh, wareega afaraad ee tartanka f a kaabka sanadkan waxaa leeyahay kooxda ku guuleysan doonta koobka f a kaabka waxaa u noqon doona koob muhiima ah sababtay tahay koobka f a kaabka wuxuu yahay koobka ugu waaweyn dunida marka gaar ahaan ingiriiska waxaa leeyahay waa koob qadiimi ah haddaba shabakadda lagu magacaabo mile online ayaa waxa ay dabcan taageerayaasha brmeliga ay u saadaalisay sanadkan aad ku guulaysan doonto haddaba taageerayaasha bremeliga ayaa liverpool u saadaaliyey inay ku guulaysan doonto tartanka efekaabka xil ciyaareedkan boqolkiiba taageerayaasha ayaa liverpool ugu codeeyey inay ku guulaysan doonto efekaabka xil ciyaareedka iyaga oo mansiti siiyey codod gaaraya cod in ay markaasi ku guulaysan doonaan sanadkan ma united ayaa heshay codan halka chelsea ay heshay eh, boqolkiiba halka sbols ay heshay marka waxaa leeyahay sanadkan kooxda ku guulaysan doonta fekaabka waa liverpool marka qof ayaa u codeysay oo sanadkan waxaa leeyahay liverpool ayaa koobkan iskale haddii ay qaadi weysan waxaa leeyahay masiti ayaa qaadi karta haddii masiti ay qaadi weysan waxaa leeyahay manchester united ayaa qaadi karta haddii manchester united ay qaadi weysan waxaa leeyahay sporis iyo chelsea ayaa midkooda ku guulaysan karaya marka sanadkan waxaynu arki doonaa cidda efe kaabka ku guulaysan doona marka sanadkan waa sanad markaa aad iyo aad u xiiso badan yahay tartankan dhan kaleetana markii aynu eegnana ee kooxda kubadda cagta mancity iyo barcelona ayaa weli laleeyahay way soo qaadan karayaan ciyaaryahaanka kooxda kubadda cagta ee bayer munig ninka lagu magacaabo kemij haddaba xidiga bayer munig ninka lagu magacaabo joshua kemij ayaa ka hadlay wararka la xidhiidha inuu ku biiri karayo barcelona ama mancity midkooda xiddiga reer jermani ayaa lala xidhiirinayay kooxda barcelona iyo mancity kuwaasi oo doonayay inay ku xoojiyaan qadkooda dhexe laakiin xiddigan ayaa u muuqda mid aan doonayn inuu ka tago kooxdiisa haatan waxaana uu sheegay inuu diiradda saaraya kooxdiisa wuxuu leeyahay keliya waxaan diiradda saaraya bayer munig aniga ahaanteeda ma ahan mowduuc aan ka fikirayo gebi ahaanba waan ku qanacsanahay halkan bayer munig ayuu leeyahay wakhtiga qaar kooxda ayaa ama wakhtiyada qaar kooxda ayaa lala soo xiriirta laakiin hadda waxaa leeyahay barcelona iyo masiti midkooda dooni maayo waxaan ku qanacsanahay joogitaanka kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo manchester waa bayer murjo kooxdeeda ma doonaya uu leeyahay masiti weliba kooxda kubadda cagta barcelona dhanka kaletana saaxiibada haddii aynu eegnana wararka suuqa kala iibsiga haddaba kabtankii hore kooxda kubadda cagta liverpool iyo don henderson ayaa doonaya inuu markaa dhanka talyaaniga u qabto kooxda kubadda cagta yuventus ayaa lagu soo waramayaa in jordan hederson ay siin doonto fursad uu ku imaan karayo gudaha waddanka ee talyaaniga yuventus ayaa doonaysa inay xiiseeso xiddigan qadka dhehe ee jordan hederson lagu magacaabo waa soddoniyosaddex sana jir marka ciyaaryaankan waa ciyaaryahan inabaanana caadiheen sida laga soo xigtay saxafiga lagu magacaabo jaluco dimarchiw kooxda kubadda cagta yuventus ayaa diyaar u ah inay hederson ay ku soo qaadato qaab amaha ilaa dhammaadka xilli ciyaareedkan wargeeska lagu magacaabo koreer ayaa waxa uu sheegayaa in koox kubadda cagta yuventus ay ka mid tahay kooxaha ugu cadcad ee doondoonaya ciyaaryahaankan wararka ayaa intaasi kusii daraya in koox kubadda cagta yuventus ay si rasmi ah ay ugu qaadan doonto ciyaaryahaankan uu ku biiro yuve xilli ciyaareedka soo socda haddaba markaynu eegno eh, dhanka kale kaletanaha saaxiibada ee eh, koox kubadda cagta masiti weli waxay ka walwalsan yihiin xaaladda ciyaaryahanka lagu magacaabo erin halan halan waa mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta masiti xalayna waxaynu ognahay in eh, golhayahooda ederson uu ka dhaawacmay haddaba xaaladda haalan beb guardiola ciyaarta markay dhammaatay kadib uu hadlay xiddiga eh, norway u dhashay lagu magacaabo haalan ayaa la kulmay dhibaato kale ee eh, dhanka dhaawaca xidigan ayaa dabcan gebi ahaanba isaga baxay tobabarka kooxdiisa marka ay guul ku gaartay koox kubadda cagta newcastle la garaacay haddaba xiddigan jirka ayaa ku dhibaatoonaya dhaawac lugta waxaana eh, uu ka soo gaaray kulankii astonvilla eh, bishii hore wuxuu leeyahay waxaan u rajeynayaa beb inuu noqdo mid markaas dabcan imaan doona bishan gabagabada ah wuxuu leeyahay maahan wax halisa ah, laakiin ujeedkeenna waxaan rajayn doonaa in uu noo soo laaban doono gabagabada bishan iyo weliba markaynu eegno bisha soo socota ee febraayo halan waa mid ka mida ciyaaryahanada ugu muhiimsan dunida markaynu eegno gaarahaan xataman city isaga iyo kevin dubronia waa laba ciyaaryahaan ay ku tashtaan marka waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta ee manchester city haalan aad iyo aad ayay u doondoonayaan oo markan in uu dhaqso u soo laabto oo ay u xiisanayaan lehi maadaama kevin dubronia uu iminkanba uu wacdareenaya oo xalayna hal gool laliya hal goolna uu caawiyey dhan tan rasmus hojelan ayaa weli doonaya inuu dabcan goolkiisa labaadu raadiyo horyaalka bermeliga rasmus hojelan ayaa doonaya inuu ka fogaado eh, ciyaarta caawa ay kooxdiisa la ciyaari doonto sboris marka waa inuu goolaliyaa leeyahay laakiin ninka lagu magacaabo eh, berbatov kaas oo ka mid ah eh, ciyaaryahanadii ugu fiicnaa bermeliga soo maray ayaa waxauu shaaca ka qaaday in hojelan wuu u baahan yahay in mar walba la caawiyo haddaba hoyland ayaa lix jeer shabaqa soo taabtay tanii markii uu kooxda uu ku soo biiray lacag dhan toddobaatan laba milyan laakiin waxa uu dheliyey hal gool oo bremeliga ah goolka bremeliga ah ayaa yimid kulankii ma united ay guusha eh, soo laabashada ay ka gaartay kooxda kubadda cagta stofilla haddaba xiddigan labaatan jirka ah oo dadaalkiisii aad yaad u fiican yahay ayaa inta badan fursado badan dayaca berbatov wuxuu sheegay in hoyland uu u baahan yahay inuu u dulqaato goolka hortiisa iyo inuu ka soo baxo weerarka si uu uga qayb qaato ciyaarta haddii aad goolal eh, dhalinayso waa inaad mar walba niyadaada ay diyaar tahay ayuu leeyahay ninka lagu magacaabo berbatov sidoo kale wuxuu leeyahay waa inaad baraati ka fiican samaysaa sababtoo ah mar walbaaad baraati ka fiican samayso tobabarka waa mar walba bandhigaaga uu sii qurux badnaado ayuu leeyahay marka ahaan wuxuu leeyahay waxaan ku talin lahaa inuu madaxiisuu dejiyo marka uu niyaddana uu u sheego marka eh, kole waynu arki doonaa hochland haddii caawa uu gool dhalin doono eh, dhanka kaleetana saaxiibada haddii aynu eegnana eh, kooxda kubadda cagta ee barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta real madrid waxaynu ognahay caawa in kulan weyn uu dhexmari doono marka el clasico waa mid ka mid a ah kulamada ugu fiican dunida haddaba macalin shaafi ayaa la weydiiyey sida ay barcelona ay kaga hortagi doonto real madrid fiinaalka tartanka subarkaabaha shaafi wuxuu leeyahay hanaankeenna ama qaabka aanu u waa mid aad yad ugu fiican kooxda kubadda cagta real madrid wuxuu leeyahay wax badan aynu samayn karnaa laakiin waa in mar walba fursadda inaan ka faa'iidaysanaa mar walba aad fursaddaada ka faa'iidaysato waa mar walba aad gool dhalin karto ayuu leeyahay ninka lagu magacaabo shafi hernandes sidoo kaleeto shaafi wuxuu leeyahay waxaan u baahannahay in ciyaaryahaanada weerarkeena fursadooda ay ka faa'iidaystaan real madrid weeryahaano fiican ayay haystaan sidoo waxa waxaa wacdaranaya uu leeyahy jodi bellingham marka waynu arki doonaa ayuu leeyahay laakiin waa kulan weyn waa kulan la saadaalin karin real madrid waa mid ka mid ah kooxa ugu waaweyn dunida marka wuxuu leeyahy wax badan ayaynu rajin doonaa dhan kaleetana haddiinu eegnana arsenal ayaa ka quusatay saxiixa efantoney ee bisha january sida laga soo egtay wargeyska lagu magacaabo ee daily mirror michael arteta ayaa eh, aqoonsaday ama uu aqoonsaday ibsashada waryahanka england inay tahay mid markaa lacagtiisa ay tahay mid waaliya haddaba eh, ciyaaryahaankan ayaa la aaminsan yahay inuusan ka tagi doonin kooxda kubadda cagta brenford brenford waxa ii ahayd mid aad eed u fiican ayuu leeyahay mana doonayo inaan ka tago kooxda kubadda cagta arsenal waxaa loogu baaqay inay qaataan ciyaaryahaanka ciyaara gudaha waddanka spain marka waxaa leeyahay eh, arsenal markan haddii xataa waryahanna doonayso ma doonayaan ciyaaryahaan soddon milyan ka badan inay soo qaataan sababtee tahay kooxda arsenal xil ciyaareedkan inkastoo ay ka jaban tahay oo markaynu eegno qaybta weerarka gabriel jesus dhaawacle u yahay inkatia sidoo kaleeto xaaladiisa aysan wanaagsanan sidoo hore bukayo saaka xilli ciyaareedkan bermeligu ay ka jabantahay ayaa leeyahay martineeli xilli ciyaareedkiisa hore iyo xilliciyaareedkan xilliciyaareedkiisa hore ayaa wanaagsana marka arsenal waxaa loogu baaqay ciiryahaan soddon milyan ilaa labaatan milyan weeryahaan ay ku heli karayaan inay soo qaataan marka kolay waynu arki doonnaa haddii kooxda kubadda cagta barcelona ay dabcan waa haddii arsenaal ay soo qaadan doonto weliyahaan marka xilciyaareedkan waa hagaga dhegeystayaal guud ahaana barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynna nolol kulan